alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii halaatat lusuul baynu ku soo jirray waxaa inoogu dembeeyey aayadda inaynu akhrinay suma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun rabbi agtiisaa ku doodi doontaan khusuumadaa waxaa ka mid a ah in nebiyada iyo ummaduhu ay doodayaan oo ummadaha marka ay odhanayaan ummadihii gaalada ahaa qaarkood ay odhanayaan ilaahay ow cid wax noo sheegtaba maanu arag nebiyadina ay odhanayaan waannu u sheegnay waa gaadhsiinay waa u dignay iyagaa diiday markay sidaa yidhaahdaan ayaa lagu yidhahdaa nebiyada ayaa idiin markhaatiya sida axaadiista sixaaxa ku soo aroortay ummatu muxamed bay markhaati u qabsadaan nebiyadii hore ummatu muxamed baa timaaddaa waa u markhaati furtaa nebiyadii markay u markhaati furaan oo yidhaahdaan ilaahayow nebiyadani waa gaadhsiiyeen risaaladii waana u digeen iyagaa diiday oo beeniyey oo ka gaaloobay ayaa waxay doonaan ummadihii gaalada ahaa inay deedafeeyaan markhaatiga ummatu muxamed deedafeeyan fahmtan <laughs> yani markhaatigaa la doonayaa in la duro bimacnaa waxaweye la yidhaahdo wuxuu og yahay kama markhaati kicin sidaas aawadee markhaati ima galo waxay doonaan ummadihii gaalada ahaa inay ummatu muxamed markhaatinimadeeda inay deedefeeyaan bay doonaan si markhaatigooda u jabo markaase waxay yidhahdaan ilaahayow ummatu muxamed isku wakhtiga maanu ahayn annaga dabadayo wakhti danbay yimaadeen qarniyaal dabadeed bay yimaadeen say noogu markhaati kacayaan ilaahay isagoo og buu yidhaahdaa sidaa ugu markhaati kacaysaan markaasay waxay yidhaahdaan ilaahayow nebi baad noo soo dirtay nebigii aad noo soo dirtay kitaab baad ku soo dejisay waad ku soo rogtay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adiga ayaa allahu noo sheegay oo kitaabkaaga ku sheegay qur'aanka ah in ummadahaas risaaladdu ay gaadhay oo loo digay oo nebiyadu u sheegeen oo iyagu ay beeniyeen oo ka gaaloobeen waatuu allah uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhada'a cala annaasi wayakuuna alrasuulu calaykum shahiida marka ummatu muxamed ummadaha kale waa ku markhaati kacaysaa ummatu muxamed ummadihii horey ku markhaati kacaysaa ummatu muxamedna nebigeeda ayaa ku markhaati furaya oo ku markhaati kacaya markhaatiyaal badanoo kale waa jiraan waxaa ku markhaati furaya ummadaha iyo dadka gaalada ah waxaa ku markhaati furaya xataa marka dambe waxaa ku markhaati furaya jidhkooda yacnii dhulkii ay xumaanta ku samaynaya waa ku markhaati furayaan yowmaidin tuxadisu akhbaaraha waxalla wixii korkeeda lagu sameeyey arladu ka markhaati kacaysa haddama aragta malaa'igtii baa ku markhaati furaysa oo waraaqihii malaa'igtu qoreen ayaa iyagana la keenayaa markaasaa wax alla waxay markaas sameeyeen iyo waxay yidhaahdeen oo dhan baa ku qoran maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid wax kasta oo ruuxu markaa uu yidhaahdo ama sameeyo ama uu la yimaado khayr iyo sharba waa qoran yihiin lafdo kasta iyo odhaah kasta iyo camal kasta waa la qorayaa waa la qoraya marka wax badan baa ku markhaati furaya marka dambe gaalku wuxuu yidhaahdaa ruuxii gaalka ahaa ilaahayow alam tujirnii min adulmi dulmi miyaanad iga badbaadin markaasuu ilaahay yidhaahdaa haa waan kaa badbaadiyey markaasuu yidhahdaa ilaahayow markhaati aan naftayda ahayn hay maqlin cid weliba aniga ageenis bay igu tahy way iga soo horjeeddaa markhaati aan aniga naftayda ahayn hay maqlin markaasuu ilaahay yidhahdaa waan kaa yeelay afkaa laga xidhaa siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markaasaa dabeedna markaa jidhkiisu ku markhaati furaan aankana waa laynoogu sheegay alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun waxaa ku markhaati kacaya gacmahooda iyo addimadooda iyo maqaarkooda iyo araggooda iyo maqalkooda intuba ku markhaati furayaan shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum waatay ku odhanayaan maqaaradooda iyagoo la hadlaya lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay marka waxaa laynoo sheegay addimadooda iyo gacmahooda iyo maqaaradooda juluudda waa maqaarka haragga sare weeye iyo indhahooda iyo maqalladoodu intubayna ku markhaati furayaan waa shan wuxuu isku dayayaa gaalku marka hore inuu dafiro wax walba ma samayn ma odhan mushrik ma ahayn muumin muwaxidaan ahaa wakhtiyada qaarkood dhaar buu ku darayaa bal sida inu dhaarta inuu ku badbaado dhaar buu raacinayaa inuu tijaabiyo inuu dhaarta ku badbaado ya uma lam takun fitnathm ila an qaluu wallahi rabbina wallahi rabbina ma kuna mushrikiin fitnada waxaa looga jeeda xujada xujadoodu wax kale ma noqon maalintaas inay yidhaahdaan mooyaane wallaahi allah baanu ku dhaaranaya rabbina oo rabbigaya ahaadaye maa kunna mushrikiin mushrikiin ma baanu ahayn mu'miniin muwaxidiin ah oo allah keligii caabuda baanu ahayn wax kasta waa isku dayayaan markay waxaasoo dhan anfici waayaan marka dambe waxay is yidhahaan bal iska qirta in qiraalku idin anfaco markaasay waxay dalbanayaan in la soo celiyo adduunyada lagu soo celiyo oo ay markaa odhanayaan waxa weeye haddaannu camal wanaagsan soo samayno laakiin taa laga yeeli maayo imtixaanku wakhti buu lahaa adduunyada waxaa laynoo keenay imtixaan inuu imtixaan ku gallo baa laynoo keenay adduunyada imtixaankaas wakti buu lahaa min kada ilaa kada haddama aragta muddadaa imtixaanku lahaa jawaabtaad qaladdo oo weliba laguu sheego inaad qaladday dib baad ka sixi kartaa waad ka noqon kartaa dib intaad u tirtirto baad jawaabta saxdaa qori kartaa ya haddama aragta laakiin haddii wakhtigu dhammaado lagugu celin maayaa layidhi laakiin wakhtigaa marka hore imtixaanka ballaaran aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaa khaladaan waa ka toobad keeni kartaan toobaddaa idiin furan dib baa ka sixi kartaan warqadda ii celi haddaan saxayaa si cajiib maa ya muddada caynkaasa waxa weeye toobaddii waa furan tahay ciddii toobad keenta allah toobadda waa ka aqbalayaa wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih waa ka addoommadiisa toobadda ka aqbalaya dembi towbadda ka caaggani ma jiro ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa kulli waxba lagama riibin ciddii ka toobad keenta dembi walba allah waa ka dhaafayaa waa inuu wakhtiga uu toobad keenayo uun wakhti toobaddu furan tahay waa inay tahay mar labaadkana shuruuddii towbadda waa in la dhammaystiraa bas haddii intaa lala yimaado allah toobadda waa aqbalaya waayahay khusuumada waxaa doodaya waxaa ka mid a ah mu'miniinta iyo gaalada haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim faaladiina kafaruu quطicat lahum hiyaabun min naarin yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim allah wuxuu inoo sheegay laba noocoo doodaya waa mu'miniinta iyo gaalada haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim cali bnu abi aalib wuxuu yidhi ana awalu man yajsu alkhusuumata bayna yaday rabb ama bayna yaday illaah aw kama qaal waxaan ahay cidda ugu horraysa ee dood u jilba joogsanaysa allah hortiisa ayaan ka mid ahay wuxuu u jeedaa bacd alambiyaa jamacoodii mubaarasada isugu soo baxay ayuu tilmaamayaa inay ugu horreeyaan marka laga eegaayo umamka bacda alambiyaa ciddood ilaahay hortiisa u soo jilba joogsanaysa saddex muslimiinta ka mida waa xamse iyo cali iyo cubaydat bnulxaaris saddexdaas iyo saddexdii gaaladee loo soo saaray awalu ghaswa laysu soo saaray oo ah qaswatu badrin waxaan noqonayaa buu yidhi aan ka mid ahay cidda ugu horraysee dood ilaahay hortiisa laga doodaayo u soo jilba joogsata ayaan ka mid ahay kooxdayada iyo kooxdii kale ee marka mubaarasada ay soo baxeen bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey waa fi saxiix xadiidku waa dhici kartaa muslimna inuu la wadaago arrin haybi ah arrin haybiya ah maadaama uu yahay lahu xukmu rafci xukmu rafci buu leeyahy waxaanu ku fasiray haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim cid kastoo wax isu sheeganaysaa maalintaa rabbi agtiisay ku doodaysaa oo khusuumadu maalintaa waa badan tahay yaa cid walba cid ay qabsato oo ay daba gasho waa jeceshahay kolay ku tahay hooyadaadii ku dhashay dadka kuugu jeclayd kulu aabbaha yahay kulu walaaladaa yahay kulu sawjadaada yahay kulu ubadkaaga yahay qof waliba maalintaa qofu wax ku yeesho ou xuquuq u raaco oo u qabsado waa jecel yahay waayo hal xasano cid isugu deeqaysaa ma jirto hal xasano cid isugu deeqaysaa ma jirto mawduuca shafaacadee laynoo sheegay marka ruuxu gudba isagu badbaado in la yidhaahdo waad gudubtay oo jannada loo xukumo markaa dabadeed buu cid xasuusanaya laakiin inta ay ku taagan tahay sidaad u dhici xaggee lagu xukumi ma janno mise naar ruux waliba wuxuu leeyay nafsii nafsii naftayda naftayda unbuu leeyihi naftayda ay cuslaysee maxaan tari nin ii cawday ka'anahu leeyihi ya mid waliba kii cid u xigay ayuu ka firdhanayaa ka cararaya laakiin ciddii badbaaddaa marka inay eh, shafeeco qaadaan yacni markaa qaarkood shafeeco qaadaan waa jirtaa oo ciddii loo idmo inay u shafeeco qaadaan shafeeco qaadkaasi waa jiraya waana ciddii loo idmaa shafeeco qaadays waayo idan ilaahay bay ku xidhan tahay man da aladii yashfacu cindahu ila biidni qaala almu'alifu raximah allah wannaasu idaa maatuu yubcauun dadku hadday dhintaan markay dhintaan yubcasuuna waa la soo bixinaya waa la soo saaraya waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa minha khalaqnaakum ciidda ayaanu idinka abuurnay dhulkaanu idinka abuurnay wa fiiha nuciidukum dhulka gudihiisaannu idinku celin doonnaa oo markaad dhimantaan dhulkaa la ydinku aasayaa allahna wuxuu sharciyeeyey in ruuxa la aaso dhulka lagu aaso marka maadaama uu allah sidaa qadaray sidaana sharciyeeyey yacni marka dee allah baa ku celiyey wa fiiha nuciidukum biamrin min allah baa lagu aasaya wa minha nukhrijukum dhulka xaggiisaanu idinka soo bixin doonnaa taaratan ukhraa mar kale idinka soo saari doonnaa ciid baa laynaga abuuray ciiddaynu ku noqonaynaa ciiddaana laynaga soo saaraya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wallaahu anbatakum min alardi nabaata wallaahu allah anbatakum waa idinka soo saaray bimacnaa waa idinka abuuray min alardi arlada xaggeeda nabaata ay fa nabadtum nabaata waa soo baxdeen yacni bixitaan baa soo baxdeen ama la yidhaahdo waa ismu masdar oo markaa waxa weeye masdarkii ka naa'iba nabaatan bimacnaa imbaata soo saaris baan idinka soo saarayna ama fa nabadtum loo qadaro waa soo baxdeen nabaatan bixitaan baa soo baxdeen uma yuciidukum fiiha intaa dabadeedna allah waa idinku celin doonaa fiihaa arlada gudaheedu idinku celin doonaa wa yukhrijukum ikhraaja wa yukhrijukum waa idinsoo saari doonaa allah ikhraajan soo saaritaan buu idinsoo saari doonaa waxa uu sheikhu sheegayaa raximahullah dadku markay dhintaan waa la soo bixin doonaa taasina waxa weeye yowmu lqiyaama wa yowmu lxashri wa yowmu albacsi maalintaasaa dadka la soo saari doonaa nafkaana la afuufayaa nafkadaasaana lagu soo saarayaa uma nufika fiihi ukhraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun waxaa la afuufi doonaa afuufitaan baa suurka ama boonka la afuufi doonaa suur waa gees daloole weeye sida axaadiista qaar ku soo aroortay qarnun yunfaku fiih waa gees markaa la afuufi doono wey waxaa jira gees markaa la dalooliyaa jiri jiray oo dee waayadii hore la isticmaali jiray labada geesood buu ka daloolaa wakhtiyada qaar baa la afuufi jiray boon baa la odhan jiray boon baa la odhan jiray marka geeskan suurkani waa gees daloole weeye marka geeska dee dadku adduunyada ku haysteen waa wax yaroo dee markaa geesaha xayawaanaadka qaar ka jabay yacni markaa qaarkooda la xorday weeye waa wax yartaas laakiin gees marka uu ilaahay abuuray oo gaarnimadiisa u abuuray gees gees isagoo mid walba ilaahay baa abuuree geesuu gaarnimadiisa u abuuray oo weynidiisa allaahuun og yahay intuu la eg yahay inaguma garan karro intuu leeg yahay qadarkee uu eg yahay inuu gees weyn yahay baynu garanaynaa ijmaalan laakiin tafsiilan siduu yahay ma garanayno geeskaas marka la afuufo waa gees malag afuufaayo malagga israafiil baa afuufaya geeska markuu afuufo yacni waxa weeye waa sanqadha ama afuufitaanka qaylada iyo sanqadha ay leedahay aad bay weynti afuufitaanka geeskaa la afuufayo weynida markaa afuufitaankaasi leeyahay wuxuu saamaynayaa cirarka iyo dhulkao dhan wax allo waxa arlada markaysagaa ku sugan berri iyo bad fii jamiici qaaraatiha qaaraadkeeda dhammaanteed iyo wax allo waxa samaawaadka ku sugan buu saamaynayaa cidduu allah ka reebo mooyaane fasaciqa man fi samaawaati waman fi alardi ila man shaaa allah toddobada cer lama kala reebin jinsiga dhul oo dhanna lama kala reebin fasaciqa man fi samaawaati wa man fi lardi ila man shaaa allah waa nafkhada hore marka la afuufo nafkhatu sacqi ama nafkhatu alfazac ahlucilmiga qaarkood waxay maraan laba nafkho inay tahay bacdu ahlicilmina fazaca nafkhatu alfazac iyo nafkhatu sacqi way kala qaadaan oo saddex bay ka dhigaan laakiin alahar inay nafkhataan yihiin oo nafkat lfazac iyo nafkat alsacqi isku mid yihiin inta lala argagaxo in lala suuxayo ay la dhimanayaan khalaa'iqda wixii nooli argagaxa ay leedahay daraaddeed waxaa laga reebo in cidduu ilaahay doono inaanay markaa ku suuxin uunbaa ka hadhays marka geeska marka nafkhatulbacsi la afuufo uma nufiqa fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun markiiba waxa weeye waa soo baxayaan waaba yagii oo taaganoo wax eegayey waxaana soo arooray axaadiista qaarkood ku yimi inuu ilaahay roob keenaayo roobkaas oo waxaweeye sida shuux oo kale ah biyihiisuna ay culus yihiin dabeedna markaa waxa weeye dhulka uu ku da'ayo biyo qara leho adag yacni markaa leh markaasaa waxa weeye markaa dadku jirarhkoodii iyo hilibkoodii waxay u soo baxayaan biyahaasay ka soo baxayaan yacani dhulkii oo raysoo qoyan oo biyihii markaysa marka waxaan yani ku da'een bay dadku markaa soo baxayaan waata xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yunzil allaahu mataran kaannahu tallu aw idillu fatambutu minhu ajsaadu nnaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi ilaahay wuxuu soo di'inayaa oo soo dejinayaa roob buu soo dejinayaa roobkaasoo kaannahu tallu adallu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa shuuxa ayaa loo isticmaalaa fain lam yusibha waabilun fatallun laakiin hadda markaa roobkan biyihiisu inay culus yihiin oo qara leeyihiin oo adag yihiin yacni marka ayaa laga tilmaamaya marka roog gabaxle ah oo biyihiisu culus yihiin baa marka uu ilaahay yacni soo di'inaya axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay oo saxaabada qaar laga soo wariyey oo mawquuf ah ka maniyi rijaal waxaana ku yimi xadiiska cabdullahi bn mascuud yursil allahu maa'an min taxti alcarshi ka maniyi rijaali fatanbutu luxmaanuhum wa jusmaanuhum kama tunbitu alardu min asara xadiiskaasi waa mawquuf xaakim baa ku soo wariyey mustadragiisa cabdullahi bn mascuud buu ka warinayaa isagoo mowquuf ah waxaanu ihi waa saxiixun calaa sharti shaykhayn ayuu odhanayaa xaakim waana arrin keybi ah cabdullahi bn mascuudna macruuf kuma ahayn inuu ahlukitaab wax ka qaatay marka xukmu rafci buu leeyihi marka sawaabku waxau yahay siduu imaamu nawowi uu ku sheegaayo sharaxa saxiixu muslim uuna ka soo naqlinayo ahlucilmiga adalligu inuu markaa noqonaayo ka sawaabka ah oo shakiga adallu iyo adilu adallu baa sawaab ah waayo xadiiska kale waata ku timi buu ihi marka kamani rijaal qaala anawawiyu qaala alculamaa'u alasaxu tallu bilmuhmalati wa huwa almuwaafiqu lilxadiis alaakhari annahu kamani rijaal sharaxa saxiixu muslim calaa kulli xaal roob biyihiisu qaro leeyihiin oo sida gabaxlaha u da-aya ayaa dabad imanaya markaasaa dabeedna dadku ay soo baxayaan oo sida nabaadku u soo baxoo kale ayay markaa biyaha uga soo baxayaan riwaayo waxaa ku timi yursilu allaahu maa'an ka maniyi rijaali tambutu jismaanuhum wa luxmaanuhum min dalika almaa calaa kulli xaal in arlada lagu celinayo in la xabaalayo ayay markaa tilmaamaysaa xabaashana dee sharcan ayaa allah baa sharciyey oo marka dadku dhintaan in la aaso waa arrin marka waxaa mashruuca yacni marka weeye cidda ayaa lagu aasaya uma yuciidukum fiiha wa yukhrijukum ikhraaja waayahay wa bacda albacsi muxaasabuuna wa majziyuuna biacmaalihim bacsiga dabadeed ama soo saaritaanka dadka la soo saaray dabadeed muxaasabuuna qaar la xisaabayo weeye dadku wa majziyuuna qaar la abaalmarinayo weeye biacmaalihim camalladoodii baa lagu abaalmarinayaa bimacnaa jazaagii camaladooda lagu abaalmarinaya yacni ka dhalanaya khayr iyo sharba ayaa lagu abaalmarinaya hadduu khayr la yimi khayr baa lagu abaalmarinaya hadduu shar la yimina shar baa lagu abaalmarinaya waddaliilu qawluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard walilaahi allahoo qura waxaa u sugnaaday laa lihayrih maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi ee waxa dhulka ku sugan dhammaantood liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusna waxaa allah mulkig oo dhan ugu sugnaaday uuna khalaa'iqda u abuuray sharaa'icdana u soo dejiyey liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu si uga abaalmariyo kuwii xumaato falay bimaa camiluu ay bicamalihim camalkoodii ugu abaalmariyo bimacnaa jazaaga camalkoodii ugu abaalmariyo ama biladii camiluuh wayejziya aladiina yasuuc kuwii u abaalmariyo axsanuu samafalay bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah ugu abaalmariyo alxusnaa waxaa looga jeedaa jannada jacalana allahu min ahliha sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah dadku marka la soo saaro dabadeed in la xisaabi doono oo la abaalmarin doono camalkoodii laga abaalmarin doono khayr iyo sharba ha yeeshee xisaabta dadka la xisaabayo waa kala duwan tahay qaar xisaabtoodu waa sahlanta waa fududdahay qaarna xisaabtoodu waa adag tahay oo waa shadiid allah waxau yidhi wa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa kii kitaabkiisa midigta laga siiyo miyaa waxaa la xisaabi doonaa xisaab sahlan oo fudud waxaa laga garanayaa laga fahmayaana ciddan kitaabkooda midig laga siin ee dhabarka dabadiisoo bidixa laga siiyo amaba bidix laga siiyo in xisaab aan sahlanayn la xisaabayo xisaab shadiida oo casiira la xisaabaayo waayo ammaada waxaa loo isticmaalaa litafsiil tafsiil baa loo isticmaalaa marka haddii kuwa kale kullidiga ana xisaab sahlan la xisaabaayo yacni marka laguma gaar yeelan qoladan si gaara looguma yidhahdeen marka cidda kitaabkooda midigta laga siinaayo ayaa xisaab sahlan la xisaabayaa xisaab fudud baa la xisaabayaa laakiin kuwa kale xisaabta waa lagu adkaynaya faxaasabnaaha xisaaban shadiidan wacadabnaaha cadaaban nukra xisaab shadiida ayaanu xisaabnaa layidhi waa dad la halaagay oo gaalo ah aakhira daran haddii adduunyadiiba lagu ciqaabo oo xisaab shadiida lagu sheegay ta aakhire ay kula kulmayaan baa ka sii daran maayo cadaabka adduunyo cadaabka aakhira ka daran cadaabka aakhiro baa sii daran xisaabta sahlani waa cardi waa in loo bandhigo caaisha markay nebiga ku tidhi calayhi salaatu wasalaam su'aal bay nebiga weydiisay su-aashana waxaa keensaday nebiga ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xuusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa kii la xisaabo waa la cadaabaa markaasaa caaisha rasuulka waxay ku tidhi calayhi asalaatu wasalaam yaa rasuul allahi sawtuu allah uu yidhi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira yacni waxay tilmaamaysaa sida aayaddii isu waafaqaysa man xuusiba cudib markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa inama dalika alcardu walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib wa fii riwaaya walaakin man nuuqisha alxisaabu yahlik kaagaa si aad sheegaysaa ee xisaabta sahlani waa cardi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin ruuxa xisaabta la tafniido aad loo baadhbaadho cudiba waa la cadaabaa wa fii riwaayatin yahlik waa halaagsamaya xadiiskana bukhaari iyo muslim ayuu ku yimi cardiga axaadiis kala caddaynaysa sida xadiiska saxiixa inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha la yudli lmu'mina xataa yada calayhi kanafa ilaahay qofka muuminka ayuu xaggiisa u dhoweeyaa ilaa uu asturkiisa saaraayo markaasuu yidhahdaa miyaanad samayn maalinta caynkaa ee caynkaasa dembiga saa iyo saasa markaasuu yidhaha bala miyaanad maalinta caynka ee caynkaasa dembiga caynka ee caynkaasa samayn markaasuu odhanaya bala fa yuqarirhu bidunuubih dembiyadiisuu qirsiiyaa ilaa uu maleeyo inuu halaagsamaayo kadib baa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa innii akfiruhaa laka alyowma kamaa satartuhaa calayka fi ddunya anigu maanta waa kuu dhaafayaa oo dunuubtaa waa kaa dhaafayaa sidan adduunyadaba kuugu xil qariyey oo kuugu asturay oo aanan ku kashifin ayaan maantana kuugu dhaafayaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood inaan laba xisaabayn markuu sheegayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa waxaa loo sheegay wa macahum sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab waxaa ka mida ummaddaadaa jannada gelaysa toddobaatan kun oo jannada gelayo xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya jannada aan lana xisaabayn lana cadaabayn marka dadka qaarkood in xisaab la'aan ay jannada ku gelayaanna waa laynoo sheegay iyo cadaab aan ay ku gelayeen toddobaatan kunna waa looga badiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa loo ziyaadiyey xadiiskuna wuxuu ku soo arooray xadiiskaa hore bukhaari bukhaariiyo muslim ziyaadada loo ziyaadiyeyna yacni markaa waxaa soo wariyey kutubta kale ayaa soo wariyey laakiin labada saxiix kuma sugna laakiin culammadu waxay yidhaahdeen waa markaa haabit oo sugan tahay ibnu xajar wuxu odhanaya sanadkeedu waa jayid fastazadtu rabbii fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfa rabbigay baan ka siyaado dalbay oo aan idhi ilaahay uu ii kordhi toddobaatanka kuna jannada gelaayo xisaab iyo cadaab la'aan ii ziyaadi fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfa wuxuu iigu kordhiyey kunkii kastaba toddobaatan kun iigu siyaadiyey maaha yacni qofkii kastaba maaha waa soo arooray xadiis sheegaya maca kulli waaxidin sabciina alfan laakiin ma asixin sida xaafid ibnu xajar ba caddaynaya sanadkiisu waa daciif hadduu kaasi asixi lahaa maca kulli waaxidin sabciina alfan hadduu asixi lahaa daciif weeyaane waxay noqon lahay toddobaatan kun baa toddobaatan kun lagu dhufan lahaa ya toddobaatan kun baa toddobaatan kun markaa lagu dhufan lahaa dabeedna waxay noqon lahayd afar bilyan iyo sagaal ya laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi maca kulli alfin fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfan marka maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa toddobaatan keli ah baa toddobaatan kun ku dhufanaysaa toddobaatankan kun imise kun baa ku jira imise oo min kun ah baa ku jira waxaa ku jira toddobaatan meelood oo min kun ah marka idan waa toddobaatan marka waxaan yacni meelood wey waxay noqonaysaa markaa toddobaatanka soo qaad toddobaatanka kun ku dhufo waxay noqotay afar milyan iyo sagaal boqol oo kun masiidu calayhigii lagu kordhinayay oo toddobaatan kun ahaana ku dar waa afar milyan iyo sagaal boqol iyo toddobaatan kun weeye oo jannada gelaya xisaab iyo cadaab la'aan waa shan malyan waxaa ka dhiman soddon kun shan malyan waxaa ka dhiman soddon kun baa ka dhiman intaa keliya maaha wuxuu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam wa alaau xasayaati min xasayaati rabbi iyo saddex xantoobo oo xantoobada ilaahaya ah. taana cadadkeeda allah mooye cid kale garanaysa iyaguna jannada xisaab iyo cadaabla-aan ku gelayaan ya saddex xantoobo oo xantoobada ilaahay ah ayaa intaa dheer marka dadka qaarkood xisaab iyo cadaab la'aan bay jannada ku gelayaan nebiyada markaa lama xisaabaayo su'aasha tabliiqa la weydiinayaana xisaab maaha waxyaalaha qaarkood oo nebiyada la su'aalayaana waa liiqaamati alxujjati cala alumam waa si ummadaha xujada loogu oogo weeye lianna alambiyaa qad tajaawasu alqandara ya marba hadduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood inay jannada xisaab iyo cadaab la'aan ku gelayaan oo cid atbaacu alambiyaa ka mida lagu sheegay sidaas alambiyaau awlaa liannahum afdal nebiyada ayaa uga sii xaqnimo badan marka su'aalaha nebiyada la weydiinaayo waxaa looga jeedaa si ummadihii ay xujada ugu oogaan baa looga jeedaa iyo si waxaweeye loogu dhibo dadkii inkirayey markaa nebiyada markuu allah uu yidhi waida almaw'uudatu su'ilat biayi denbin qutilat maaha iyada markaa su'aashani inay markaa waxay dhib ku tahay maaha ee dhib waxay ku tahay ciddii markaa waxa weeye yacni xabal nololise iyo dulmiga ka gashay taasay markaa dhibaysa marka nebiyadu cidda jannada xisaab iyo cadaabla'aanta ku gelayay ugu horreeyaan haakada acmaasha dadku ay sameeyaan waa laga abaalmarinayaa xasanaadka waa loo labanlaabaa man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaa'a bisayi'ati falaa yujza ila mislaha ku kastoo xasano la yimaaddaa toban la mida lagu abaalmarinaya ku kastoo sayi'a iyo dembi sameeyana mid la miduunbaa lagu abaalmarinaya xasanaadku waa mudaacafa ama sayi'aadka lama labanlaabo laakiin xasanaadka waa loo labanlaabayaa labanlaabka loo labanlaabayana waxaa ugu yar toban goor in loo labanlaabo yaa ka badan in la labanlaabaana waa dhacdaa xasanaadka oo xasanaadka qaarkood toddoba boqoloo goor baa la labanlaabaya toddoba boqoloo goor ayaa la labanlaabaya sida waxaa jihaadka lagu bixiyo kale nin saxaabiya ah ayaa wuxuu bixiyey hal markaa hoggaankeedii wadataa oo rakuubna marka waxaa laga dhigay yacni marka hayin ah oo markaa rakuub ahaan markaa loo yacni markaa looga laga dhigto loo fuulo markaasuu markaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam toddobaatan halaad oo hoggaankoodii wata in aakhire lagu abaalmarinayo wamalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xabba waxaa laynoo sheegay waxa jihaadka lagu bixiyo in toddoba boqoloo goor la labalaabaayo waxay ka dhigan yihiin xabbad markaa badar ah ama raashin ah hadhuur ha noqoto ama wax la mida ha noqoto oo la beeray oo markii ay soo baxday toddoba xabood sabuula bixisay yani madaxan marka waxa weeye uu yani marka hadhuurka ku yaallo ama badarka kale ee markaysaa baxaa toddoba xaboo sabuula toddobadaa xabbo mid walba waxa ku yaalla boqol xabo boqol toddoba lagu dhuftay waa toddoba boqol weeye boqol toddoba lagu dhuftay toddoba boqol weeyaan acmaasha qaarkood intaa in ka badan in la labanlaabaana waa dhacdaa ashyaada qaarkood bay soo aroortay in markaa xasanaad fara badan in ashyaada qaar lagu ballan qaaday xadiiska ducaa u suuq sheegaya alfa alfa xasan uu tilmaamaya in saxa culamada qaar waa quwiyeyin sheekh albaani wuxuu ka mid yahay qolada quwiynaysa hadduu asaxo wuxuu sheegayaa malyan xasano in laga helayo malyan sayi'ana laga daadinayo alfa alfa xasana ya wa waxuta canhu alfa alfa sayi'a in saxa ashyaada qaarkoodoo soo arooray oo tilmaamaya ee toddobaatanka wax ka badan lagu abaalmarinayaana waa jiraan wallahu yudaacifu liman yashaa baa ziyaadada intaa ka dheerna laga qaadanaya waxaa la yidhaahdaa man khalabat aaxaaduhu casharaatihi halak ka midhmidhkiisu toban tobankiisa ka qaalib noqdaa waa halaagsamaa maxaa loo jeedaa midhmidhkiisa midhmidhkiisa waxaa loo jeedaa dembiyadiisa waayo dembi kasta oo midh baa lagu abaalmarinaya toban tobankiisana waxaa loo jeedaa xasanaadkiisa dee sayi-aadkiina waa laysu miisaamayaa laba kafadood baa la kala saarayaa kafadda miisaan badataa la eegayaa alxukmu lilraajix lilkifati alraajixa baa xukunku u sugnaaday marka ka midhmidhkiisaoo sayi'aadkiisa iyo dembiyadiisa ayaa ay ka miisaan bataan toban tobankiisaoo xasanaadkiisa ah waa halaagsamaya yacani naar buu mutaysanayaa naar ayuu mutaysanayaa baa laga tilmaamaya wa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay cidduu doonoo ka mida waa cafinayaa cidduu doonana waa ku ciqaabaya haakada sayi'aadka iyadoo midhmidh lagu abaalmarinayo ayaa haddana dee sayi'aadka isma leeka wakhtiyada qaarkood dee midhii baa markaa aad u weyn marna midhii baa yar dunuubtii markay kabaa'ir iyo sakaa'ir eh, leedahay dee kabiiradiina mid baa lagu abaalmarinayaa sakiiradiina mid baa lagu abaalmarinaya laakiin middu dee isma leeka waxaa dhici karta mid inay tahay waaxida kaljabal wa waaxida kalxasa waa dhici karta mid baa dhici karta inay weynaato oo sidii buuro kale ay leekaato mid baa dhici karta dee inay yaraato ay aad markaa u yaraato wakhtiyada qaarkoodoo la yidhaahdo sayi-aadka ama dembiyada waa la labanlaabaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa laga labanlaabaa min xaysu alkayfiyati laa min xaysu alkamiya sayi'aadka xagga kamiyadoo tirada ah lagama labanlaabo laakiin xagga kayfiyada oo ah baa laga labanlaabaa qarada ay yeelanayso iyadoo sayi'e kastaba mid lagu abaalmarinayo ayaa midku islaakayn oo midku kala weyn tahay zinadii waa dembi kabiira ah haddana dunuubta kabiiradii isma la eka dembiyada kabiiradu waa kala weyn yihiin sayi'ada qatliga ah iyo sayi'ada markaa ribada ah iyo sayi'ada markaa zinada ah dee isma laa la eka ta qatligaa weynaansha badan sayi'ada ama dembiga ribada ah iyo dembiga markaa zinada ah isma la dembiga ribadaa weyn dirhamu riban ya'kuluha arajul wa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa alaasiina zanyah xadiiska xaakim wakhayruhu soo wariyeen sheekh albaanina saxiixinaya wuxuu tilmaamaya hal dirham oo riba ah ou ninku cuno isagoo garanaya inay ribo tahay waxay ilaahay agtiisa ka weyni badan tahay lix iyo soddon zinoy ka daran tahay lix iyo soddon zino hadda waa hal dirham oo ribe ah bal ka warran kumanaanka ribada ah ka warran bal ka warran malaayiinka ribada ah ka warran hal dirham ou ninku cuno isagoo garanaya inay ribo tahay ilaahay agtiisa waxay ka weyni badan tahay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lix iyo soddon zinay ka daran tahay oo ka weynaan badan tahay zinada lafteedu isma la eka oo zinada laga sinaysto gabadh ajnabiyada oo aan jaarkaaga iyo deriskaaga ahayn iyo sinada laga sinaysto oo gabadh markaa deriskaaga ah oo ninka deriskaagii uu qabo waxaa dembi weyn tan markaa waxa weeye markaa deriskaaga ah ee ninka deriskaagii qabo inaad ka sinaysataa ka daran axaadiista qaarna waxaa ku soo aroortay toban zino oo kaleo aad samayso waxaa markaa ka daran halkaa zine ee deriskaaga aad ka samaysay yacni sayi'aadkii iyadoo mid mid lagu abaalmarinayo haddana mid midku dee isma leeka waa kale waaweyn waa kale waaweyn yihi marka xasanaadka iyo sayi'aadka mid walba qofka waa laga abaalmarinayaa hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba waa laga abaalmarinaya abaalmarinaha qaarkooda adduunyada qofka loogu soo dedejiyaana waa jiraan waxaa dhici karta qofku dembiye uu galay wakhtiyada qaarkood in adduunyada loogu soo qadimo oo laga sii daadiyo hadday tahay xanuunnada iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo dadka markaa uu jecel yahoo ka baxoo ka dhinta iyo faqriga lagu imtixaano iyo dhibaatooyinka ku dhaca iyo waxaasoo dhani dembi daadin weeye saas aawadeed dadka markaysaga masaa'ibka fara badani ku dhacaan hadday ku sabraan waxaa laga yaabaa iyagoo dembiguba ka yaraaday inay aakhiro tagaan oo sabirkaana ajar badan ay ku helaan masaa'ibka badan iyo dhibaatooyinka badane ku dhacayna dembiye fara badan lagaga daadiyo yacni markaa qofku markaa masaa'ibku ku dhacaya dantiisa weeye waatay culammadu yidhahda almasaa'ib nicma masaa'ibta adduunyo waa nicmo ilaahay ilahay musiibo waa ku nicmeeyaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood nicmo adduunyo la siiyo musiibo lagu imtixaano adduunyo inay uga waxtar badan tahay oo nicmada adduunyo marka la siiyo waxaa dhici karta inuu kibro oo xadgudbo oo duqyaan la yimaado oo khaatimo xumo uu ku dhinto isagoo cirkaa isla marayo kibirsan laakiin marka masaa'ib lagu imtixaano ee dacfigiisa iyo taagdarradiisa uu arko oo uu ogaado inaanu isagu waxba qabsan karayn wuu kibir jabayaa waa tadarrucayaa taagdarradiisuu ogaanayaa xagga allah buu u argagaxayaa inuu toobad keeno oo xumaanta ka noqdo oo khaatimo wanaagsan ku dhintaa laga yaabaa marka waxa aad danteenna abaynu ah baynu wakhtiyada qaarkood aynu ka karahiyaysanaa waman kadaba bilbacsi kafar waman kadaba ku kastoo beeniyaa bilbacsi soo saaritaanka dadka la soo saaraya khalaa'iqda yowma alqiyaamaha la soo saaraayo kii beeniyaa kafara waa gaaloobaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi zacma aladiina kafaruu an lan yubcatuu zacama waxay maleeyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcathuu inaan la soo saarayn bay u maleeyeen zacama waa yidhaahdeenna waa la yidhaahdaa markay sheeganayaan ee zacmiga dannina waa lagu fasiraa qul waxaad tidhahdaa bala haa waa laydinsoo saarayaa warabbii rabbigay baan ku dhaartee latubcathunna laydinsoo saare oo laydin soo saare oo laydinsoo saare umma latunabba'unna intaa dabadeedna laydinka warrame oo laydinka warrame oo laydinka warrame bimaa camiltum waxaad samayseen waa la tawkiidiye waa la adkeeyey nuunkaa shidan waxaa la yidhaha nuunu tawkiid almuhaqala nuunu tawkiidkii la adkeeyaa la yidhaahdaa mukhafafa iyo muhaqalay u qaybsantaa kaan shadnayn waxaa la yidhaahdaa mukhafafa lanasfacan nasfacan binnaasiya suuro tanwiin baa loo qoray laakiin waa nuunkii nuunu tawkiidkii mukhafafka ahaa weeye laakiin suurada loo qoray ayaa waxay tahay suuratu tanwiin muuqaalkii tanwiinta ayaa loo qoray marka nuunu tawkiidkan musaqalka ah waxay ka dhigantahay ficilka in saddex goor lagu celiyo kale way ka dhigantahy ficilka in saddex goor lagu celiyo kale ayay ka dhigantahy wadalika cala allaahi yasiir wadaalika madkuurkaa lasoo sheego in laydinsoo saaro dabeedna laydinka warramo waxaad samayseenoo laydinka abaalmariyaa calallaahi yasiir allah waa u sahlanta waa u fududahay waxa uu sheekhu inoo sheegayaa ruuxa bacsiga ama soo saaritaanka khalaa'iqda la soo saaraya beeniyaa inuu gaaloobayo farqi waxaan kale lahayn hadduu si sariixoo cad u beeniyo adag uu yidhahdo ma jiro iyo hadduu ka shakiyaana waa la mid hadduu ka shakiyana waa ku gaaloobaya oo ninkii yidhi wamaa adunnu asaacata qaa'ima dee isaga laftiisa waxaa lagu sheegay inuu gaaloobay ictiqaadka waxaa la rabaa ictiqaad jaazim oo qaatica la rabaa go'an boqolkiiba boqola laakiin haddii shaki soo galo waxay noqonaysaa ictiqaadkii jaazimkaa in la waayey saas aawoodee gaalnima imanaysa allahna wuxuu ku magacaabay cidda bacsiga ee ka shakida amaba tidhaahdee ma jiro inay gaalo yihiin zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu bacsiga ama qiyaamada rumaynta la rumaynaya ama yowm alaakhir rumaynta la rumaynaya wuxuu ka mid tahay min arkaan aliimaani sitta arkaanta iimaankaee lixdaa ah bay ka mid tahay saas aaweed baa xadiiskii jibriil ku soo aroortay an tu'mina biallaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih yowmulaakhirka in la rumeeyo riwaayaadka qaarna waxaa ku soo arooray bilbacsi bacsiga ayaa ku soo arooray rumaynta yowmul aakhirka la rumaynayana waxaa soo gelayaa kullu maa yaqacu bacda almowt wax kastoo dhacaaya geerida dabadeed hadday su'aasha qabriga tahay hadday cadaabulqabriga tahay hadday naciimulqabriga tahay dadka qaarna la cadaabaayo qaarka qaarna loo nicmaynaayo wakhtiga ay barsakha ku sugan yihiin qaar arwaaxdooda jannada la geynaayo ay jannada ku nicmaysanayaan oo daaqayaan qaarna naarta lagu cadaabaayo soo saarista la soo saarayo sifada lagu soo saarayo khalaa'iqda in la soo ururinayo qoraxda in loo soo dhowaynayo dhulka in la simaayo allada la beddelaayo yowma tabaddalu lardu ghayra alardi waasamaawaat meel kale dheer dhulku aynay yeelanayn wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuha rabbii nasfa fayadaruha qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta qoraxda halkan dhow in la soo dhigaayo sida axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasallam ku soo aroortay oo qadra miilin mayl la soo jirsiinaayo oo culammadu isku khilaafaan maylku ma maylkii masaafada ahaaba mise waa maylinkan yacni lagu indhakuusho calaa qawlayn ahlucilmiga qaar ba ay mid fasireen qoraxda kulkeedii aynu hayn la'nahay iyadoo aad iyo aad inooga fog oo samaawaadka gudahooda ku jirtaa oo masaafada inoo jirta ee aad iyo aad u badan tahay oo aad inooga fog tahay baynu kulkeedii xamili la'nahay bal marka halkan laynooga soo dhigo ka warran dadka badankoodu waxay harsadaan heli maayaan laakiin dadka qaar buu ilaahay hadhinayaa hadhka carshigiis sabcatu yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilluh axaadiista qaar waxaa ku soo arooray in dadka qaarkood ilaahay hadhinaayo hadhka carshigiis sidaas aawadeed yudilluhum allahu fii dillihi xadiiska saxiixaynkana waxaa lagu fasiraya calaa dawi haada waa hadhi ilaahay abuuraayo oo marka waxa weeye yacni hadhka carshiga waayahay harka looma jeedo sifo ilaahay inuu yahay lagama tilmaamaayo ee harka carshiga ilaahay yacni marka ayay harhsanayaan dadkaasi toddobadaana markaa asnaaf kale lagu kordhiyo oo lagu sii darayna waa jiraan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo axaadiista kaga warramay wakada hadday tahay waxa weeye dhididka dadku ay dhiidayaan calaa qadri alacmaal hadday tahay waxa weeye markaa shafaacada ay aadam weydiisanayaan nebiyada kale qaarkood ay soo marayaan ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka dambe uga shafeeco qaadayo shafaacat alcudmaa in waxa weeye ilaahay khalaa'iqdan kala xisaab oo kala dariiriyo oo kala xukumo tafaasiisha badan ee soo aroortay hadday tahay acmaasha in la miisaamaayo hadday tahay jidka siraad hadday tahay qisaasta dadka wax loo kala goynaayo loo kala jaraayo yacni markaa kullu dalika waxay soo gelayaan yacni marka yowmul aakhirka rumaynta la rumaynaayay soo gelayaan yowmul aakhirka rumaynta la rumaynaayo ayay soo gelayaan marka kullu maa sabata fi nusuus waa in markaa la rumeeyaa wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi haakada haddii la yidhaahdo waxaa la soo saarayaa arwaaxda nafaha la soo saarayaa oo aan la rumayn in jidharhkana la soo saarayo aan la rumayn waxay noqonaysaa takdiiban bilbacsi bacsiga in la beeniyey sidaas aawadee cidda tidhahda nafaha keliya la soo saarayaa ee ajsaaddiiyo jirarka la soo saari maayo way gaalowdo milladda waa ka baxday waay nusuustu waxay sheegaysaa in markaa waxaweye ajsaadan wa arwaaxan in la soo saaray horena masalada waa uga hadallay oo mawdic hore ayaynu kaga hadallay markuu arkaanu iimaanka ka warramaayey yowmul aakhirka waa inoo keenay laakiin sheikhu mar labaad buu soo celiyey waman kadaba bilbacsi kafar munaasabada daraaddeed iyo dadka qaarkood in la sheegay waagaas inay qaarkood beenin jireen bacsiga ahlulbaadiyaha bacdi ka midii in laga sheegay inay beenin jireen sababtaana way soo naqliyeen culammadu marka bacsiga waa in la rumeeyaa bacsiga in laga shakiyana ma aha adilo badan baana u soo aroortay bacsiga rumaynta la rumaynaayo xataa adila caqliya laynoogu sheegay qur-aankao laynoogu tilmaamay adamaaragta adilada caqliga lagu garan karo waxaa ka mid ah khalaa'iqdan markii horeba ilaahay baa abuuray dee ilaahay abuurkooda bilaabay iyagaan jirin inuu soo celiyana waa awoodaa wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayh oo ka marka hore shayga markaa bilaabay ee marka horeba markaa abuuray isagaan jirin inuu soo celiyana waa awoodaa waa daliil caqliya ah. qur'aankii adiladana laynoogu tilmaamay waxaa ka mid ah cirarka iyo dhulka oo dee ka waaweyn bini aadamka ayuu ilaahay abuuray la khalqu asamaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas cirarka iyo dhulka abuuristooda ka weynaansho badan abuuritaanka dadka la abuuraayo marka ilaahay marka horeba awooday inuu markaa cirarka iyo dhulka abuuro toddobada cir iyo toddobada dhulba inuu abuuro ilaaha awooday aadamiga inuu abuurana waa awoodaa inuu soo celiyana waa awoodaa awalam yarw ana allaha aladii khalaqa alsamaawaati walarda walam yacya bikhalqihinna biqaadirin cala an yuxya almowta bala inahu cala kulli shayin qadiir miyaynay ogayn marka allah oo kii abuuray cidharka iyo dhulka ahaaday abuurkoodana aan awoodi waayine abuurkooda awooday inuu awoodaayo inuu dadku markay dhintaanna soo nooleeyo inuu awoodo miyaynay ogeyn balaa innahu calaa kulli shayin qadiir adilada bacsiga laynoo sheegay waxaa ka mid ah inuu ilaahay arladu markay dhimato soo nooleeyo wa min aayaatihi anaka tara alarda khaashicatan faida anzalna calayha almaa ahtazat warabat ina aladii axyaaha la muxyi lmawta arladii oo meyta ah oo dhimatay oo bakhtiday ayuu ilaahay roob u keenayaa markaasay arladii noolaanaysaa nabaadka iyo geedaha iyo deegaanta fiican bay ku noolaanaysaa ilaaha marka arladu markay dhimato soo noolaynayaa kuwa dhintayna waa soo noolaynayaa waa daliil saddexaad oo u daliila adilada sharcigana waa ku soo aroortee faraha badan leh oo nebiyada iyo rasuullada dhammaan yacni waxaa markaa naqligu kaga tawaaturay oo si fara badan oo mutawaatira kaga soo arooray inay dhammaantood ay la yimaadeen inuu markaa bacsi iyo yowmul aakhir jiro oo ay dhammaan isku waafaqsanaayeen dhammaantood ay isku waafaqsanaayeen ta kale haddii la eego ficlanba cid dhimatay ilaahay waa soo nooleeyey marka culammada qaarkood waxay ka cabbiraan adilada xisqiya waaqica oo cid dhimatuu ilaahay nooleeyey qur'aanka waa laynoogu sheegay waa laynaga warramay wax ka mid a suuratulbaqara keliya shan qisaa laynoogu sheegay oo cid dhimatay ilaahay soo nooleeyey cid dhimatay allah soo nooleeyey waxaa ka mida markaa nin saalixa ayaa wuxuu soo maray meel qaryo ah oo magaalo oo baaba'day oo isku dunsan markaasuu yidhi annaa yuxyii haadihi illaahu bacda mowtiha siduu u noolaynaya ilaahay tani markay dhimatay dabadeed isaga laftiisii baa la dilay oo geeri loo keenay fa amaatahu allahu mi'ata caamin uma bacaa dameerkiisina waa la dilay dameerku watay ee markaa rakuubka u ahaa markaasaa isagii inta markaa la dilay oo boqol sano oo markaa geeri ku sugnaa ayaa haddana la soo nooleeyey allah baa soo nooleeyey markaasaa la weydiiyo lagu yidhi kam labista imisaad sidan ku sugnayd geeridan qaala labistu yowman aw bacda yowm maalin ama maalin wax ka mida ayaan ku sugnaa hadda boqol sanuu ku sugnaa qaala bal labista mi'ata caamin fandur ilaa tacaamika wa sharaabika lam yatasannah cajiib mucjiz cajiiba ah waxa la boqol sano ayaad ku sugnayd geerida bal haddana cuntadaadii iyo sharaabkaagii eeg isma beddelin haddeer in la dhigaad mooddaa boqolkaas sano sidoodii bay ahaayeen may baabi'in may qallalin may qurmin yacni markaa waxba isma beddelin waxaad mooddaa haddeer in la dhigay lam yatasanna wandur ilaa ximaarika walinajcalaka aayatan linnaas wandur ila alcidaami kayfa nunshizuha uma naksuha laxma dameerkii u watay oo lafa keliya ka soo hadheen oo markaysaga haraggii iyo jidhkiiba dhammaadeen ayaa la yidhi eeg markaasa isagoo arkaya lafihii sare loo qaaday lafihii markii sare loo qaaday baa hilibkiina haddana la saaro la lahugii wuu arkayaa markaasaa naftii la geliyey markaasuu sidii ku soo noolaaday falamma tabayana lahu qaala aclamu ana allaha calaa kulli shayin qadiir calaa kulli xaal fii suurati albaqara keliya shan qisaa laynoogu sheegay oo cid dhimatay ilaahay soo nooliyey halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha anta astaqfiruka